bismillahi raxmaan raxiim asalamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan k n n u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna markale ismaqal wanaagsan saaka waa xad waa sagaaliyo tobanka bisha februaayo sanadka waa labakun saddexiy labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falanqayntaan diiradda ku saari doono waxaa ka mid a ah wararkii ugu danbeeyey dagaal ka socda magaalada laascaanood ciidanka somalilan oo xaafadaha magaaladaasi madaafiic ku garaacaya xogihii ugu danbeeyey ayaan idin haynaa sidoo kale waxaan ilgaara ku eegi doonaa taliyaha booliska gobolka bay waxa uu sheegay in howlgal isku furayo degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi dhowaan la bilaabi doono xubinteena kalamaan iyo wixii soo kordha ayaa sidoo kale maqli doontaan دفعوا ضريره وضربته وضربته دداله ازدفعوا ازدفعوا ضريره وضربته وضربته دداله شقنا عندي الذنب أنا قهدوني ميني دربي ويا مانتي حليستي haladaagaalo haladiriyo

isdaafaco oh, isdaafaco dareeraho oh. duubtao duubtao oh, dadaalaho isdaafaco isdaafaco dareeraho duubtao duubtao dadaalaho dabkaan shidan soomaluu u dow yahe inna dalkii madaayace eh. dabkaan shidan soomaluu u dow yahe inna dalkii madaayace eh. Atatubimbie aladagalo aladiriro Atatubimbie aladagalo aladiriro Atatubimbie aladagalo aladiriro Atatubimbie aladagalo aladiriro dhegeystayaal barnamijkeena falaqeynta ayaan si toos u gudagalaynaa waxaan barnaamijkeena warka ugu horeysa ku bilaabi doonaa wararka ugu danbeeya dagaal ka socda magaalada laascaanood oo xarun u ah gobolka sool halkaasi wararka imaane waxay sheegayaan in maalintii afar iyo tobanaad ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanku ay ku dagaalamayaan xaafadaha qaarkood madaafiic ayay ciidamada somalilan ku garaacayaan haddaba wararkii ugu danbeeyey amuurahan waxay la joogay shacaib maxamed daahir shaciib soo dhawow maxaa ugu danbeeyey Eh, xasano waa dhowahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dharaartii afariyo tobanaad ayaa dagaal uu ka socda iyada oo madaafiic ee eh, lagu garaacayay weli qeybo kamid a ah magaalada laascaanood waxaana sidoo kale eh, barakac xoogan maalmihii lasoo dhaafay xasan oo uu si weyn kaga socday gudaha magaaladaasi dadkii ka barakacay laascaanood ayaa wararkii ugu dambeeyey sidoo kale xogaha la helaya waxay tibaaxayaan in intii ugu badneed ay gaartay ismaamulka soomaalida ee etoobiya sidoo kale guud ahaan waxaa magaalada laascaanood weli markaas ka socda marka la eego dagaalka u dhexeeya somalilan iyo sidoo kale ciidanka dadka deegaanka ee s c iyada oo hubkii iyo sidoo kale saanadii ciidan ee yaalay saldhigga gooja cadde wararkii ugu dambeeyay tibaaxyan xasanow in loo raray saldhig cusub oo ay taliska ciidanka maamulka somalilan ay ka sameysteen deegaanka la yiraahdo dhoodida gaar ahaan ceelka lagu magacaabo dhuxun uhuh. oo markaasi ka agdhow gooja cadde oo ah uhuh. goobtii dagaalka xoogan maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday ama taliskii hore ee ciidanka ay ku sugnaayeen sidoo kale eh, xasanow ilaa iyo xalay waxaa dhaqdhaqaaq ciidan uu ka socday eh, duleedka magaalada laascaanood ciidanka ayaana waxaa la xaqiijiyey in dhaqdhaqaaq ilaa iyo xalay ay wadeen saraakiil ciidan oo xalay ku hoyotay sida la sheegay talaska cusub ee somalilan ay ka samaysatay ceelka dhuxun lagu magacaabo ayaa waxaa lasoo warinayaa in weli saaka dhaqdhaqaaqa ay wadaan waxaana eh, qeybo kamid a ah magaalada laascaanood xasanow weli lagu garaacayaa madaafiic hoogan iyada oo maalinkii afariyo tobanaad dagaalka ka socda magaaladaasi uu galay ilaa hadda khasaaraha maxaa laga ogyahay inkastoo madaafiicda ilaa hadda ay xaafadaha ku socoto xasanow ilaa iyo hadda si buuxda looma hayo khasaaraha ka dhashay balse wararku waxay tibaaxayaan in madaafiicda ay ku dhacayaan goobo ganacsi iyo sidoo kale guryo ay degnaayeen dad shacabah walow magaalada inta badan laga barakacay oo marka laga taga ciidanka iyo isimada iyo odayaasha dhaqanka ku sugan inta badan shacabkii deegaankaasi waa ay ka barakaceen ugu dambeyn Eh, ma jiraan wax socota oo lagu doonayo in dagaalka lagu soo afjaro eh, xasano wafdi uu hogaaminayo suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan daa-uud suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir ayaa xalay waxay kasoo ambabaxeen magaalada hargeysa ee eh, xarunta maamulka somalilan iyagoo usoo ambabaxay dhanka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ah halka dagaalku ka soconaya xiisadana maalmihii lasoo dhaafay ka taagneed waxaa wararku ay tibaaxayaan xasano in suldaanka iyo wafdiga la socda ay usoo aadeen magaalada laascaanood xalinta xiisadan taagan iyo sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen dadka deegaanka s c waxgaradka ku sugan magaalada laascaanood iyo ciidanka hubeysan iyo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan ee dagaalka markaasi kala horyimid ee dadkan deegaanka ay diidan in markaa ciidanka ay sii joogaan waxaana maalmihii lasoo dhaafo waxgaradka ay dalbanayeen xasanow hmm. in ciidanka somalilan laga saaro guud ahaan gobolada sool iyo sanaag oo ay baneeyaan si wixii wadahadala kadib markaa ay u guda galaan mahsanta shacib amiin maad daruur oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka baay oo hadlay waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal ballaaran oo la iskugu furayo degmooyinka iyo deegaanada gobolka baay oo ay go-doomiyeen al-shabaab sida taliyuhu uu sheegay degmooyinka buur xakaabo iyo qansax dheere ayuu tilmaamay inay ka mid yihiin degmooyinka sida gaarka dhowaan howlgalkaasi looga fulin doono qof welba oo reer koonfur galbeed ee umato kale hasku boreedii deegaanadiio meelaraayisa la dagaalamahayaan marka unko oo awaamiirtii dowladda eh, madaxweynaha dowladda federaalki iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed unko fuliyaan yaa awaamiirtaas inti onay oo unamaylaraayiso jidka uni onay golihii wasiirada jidka marna yaa yaa ya ka dhiirini oo mar welbana diyaaran inti onay una dalkaan iyo diintaan una nimankan nabadiidka una xurayna oo umata dhibaatada ka hayaan oo qof welba andhaafana maskaan maskiinka ah kan walaqab an dhaafana oo e, dadka nafti oo kaaleen dhuure yaway fadaan hadii ilaahay ummatala ku oo may dharaayis mil oo reerka furga bedfuudan way baa in sheegane nimankan nabadiidka hal isku reeboy madaxweynihii soomaaliya haddii amar dhiibi madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed amar dhiibi war un miilan surmaananba malaa un ruwanoonba malaa nimankan tinaflaariin aragaaytan oo madug mayba waayo tabaranka lahayn

oo oh, meylaraaysa nimankan nabaddiidkae manin ciidamadii eh, ombaba oh, oh, dhii koraan maqaamna kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska ee eh, gobolka bay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi haka allah waan rabay inay hugunto baaruude habashada dhasheenniiyo hantida cadowgii hoomayey mar haddii habkan damacsanaa hooshka heshiiska lagu qaaday eh. halhays xume dadkeennu ka haray waana la huba saako maa la weeraray warankoolo waxaan maqli jire eh. caku geelu maadidu marka sidii aad rabtay miyaa ka dhacday aryaadhaha hankoolka waa isugu toosta al-shabaab go'an miyaa ayda lagu dhaafay waar waxaan maqli jiray eh. ceebtaan iska maydhno dunidanoo martay yaa muwaadinku aaway war kalemaaray war ma haysiine amiir dadka ku dhibay shabeellada dhexe iyo hiiraan qaybo ka mida oo degaankaas weliba ka soo jeeda dhaxaax ka siiyey oo laga dhuumo karin oo dadka kale yaqaan oo lambaradooda kor ka wadahaayoo dadka sal iyo baar u yaqaan oo la yidhaahdo salaad maxamuud siyaad salaad maacmaac toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu ku amray dadka degaanka beer inaysan fala karin badar inay inta ka qaadaan aysan suuqa gey karin xoola aysan safarsa karin carradii murtadiinaa qabsatay wax la gey karana ma lahow yidhi wax allaala waxaad haydaanna islaamkaa u baahana waa inaad ku soo wareejidiinow yidhi war calidheero waa kiiri naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsatay inaad ku jihaadaa way bannaan tahay ninku ma falan yahay waataw eedi doono war aan naga dhex gelinina wau eedaye intii iyo afcad raggii lagu helow ka mid ahaay asaga iyo boqolaal kalena meydkoodaa leesgarab dhigay kadibna dadkii culayskii alla ka qaaday waxay dhaheen kaasoo haddawba ay haddaan beerta falahaynaahe war waxaan maqli jiray hadhka labada gelin iyo hooska wareege aryaa gaboosawana waxaan maqli jira wa hayaano eh. wa habeen dhex duniduye eh. hordhac iyo hambada eh ruux ma wadaa hele war waxaa kaloo la yidhi dunuubtaad samaysaa mar bay qool ku surataaye maantana salaad maac wakaa wiishkii soo sida warwarka waa iga dhex gasheene har wareega waayo adduungelinba waa heere waxau huursanaadaba mar baa haq u hillaacaaye hurdumiyo waxay hagar shacbiga waaye ku hayaanba haqiraad waxay hilabiyale uga hayaan shaamba hunguryaha wax qooyay haddeer u hor fadhiisteen hundurmeedii uraad walyaab leehayte yeerayna warmadow bilaashaad u daale meesha laysku helay uburow ma joogin aryaadhaha shabaab markii tala ku caddaata ma waxay dhaheen hadda halkaynu joognaa ma helinba ma higsana ma dhulkii hoosa waaban heeda daawne war cabdulla waxaa kalooy dhaheen hadda maxaynu yeellaa ma cararnaa ma qaraxnaa mise waan isdhiibnaa talanaga kaa wareerte war gaboosow markay sii wareereen waxay nimankii marayaan aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta kugu aaminta war tale markii faraajo kabati mayn eri waayeen aaminta do'adiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne waa wareero waryashee ka ka hadha wadaadka waxwaashayo mihiinka munaafaqye eh. wahay waa lalowgayo eh. wanada waw siman yihiin warkalamaanay war mahaysiine eh. gabay abdhayda habaan idiin hayaa laba ka mid ah yaalka xaafadda oo layn ay sugaayeen ku adkaaday ayaa isliis ku waraystay kii koowaadaa ah wuxuu yidhi xariif yaryarka ma ka war kii kale wuxuu ku jawaabay madaxow gafuur duubkiyaa kadibna wuxuu yidhi haannoo waa lagu yaacay kii kale wuxuu yidhi ha igudayin no naf iska raadiyey oo cubka ku xihay arsenaal kadibna waxaa loogu jawaabay koobkii qaranka markii uu xasan qoslaaye qaaday markiiba inuu binji geliyey mashquulka kale ma ogid miya kadibna kii kale wuxuu yidhi haye birtaynoo inoo qaadan buu leeyahay kii kale wuxuu yidhi waa fahamtayno ilaa haddana nashiidooyinka taasida waa ka dhammaadeen yaryarka ee niihow ma laabannaa oo qaybteenna ma ka baacaynaa si aan xabado kale kacsan u aroosno war cabdikuuso awa gabagaad noo sheeg may gobi warley ma hayne wartix iyo tiraabaliyo madow ma falan taha yaa qaybtiisa dambe gabagabada dagaalkaa laidiin dhammaystiraya ee xarfaana idinka xataa isdejiyeeno war hortanimayo aniga ciyaalka warkooda aad la yaabantihiin waxbaa iiga baxaye shabaab manashiidooyin tacsiya bay lahaayeen war hankoolow adaan war haynayaa bunay miyaadan maqli jirin war anigu ciyaalka waxaan kula yaabay magacyada ay isticmaaleen oo baaq ah oo ay leeyihiin yaryarka gafuurduub iyo arsenaal marka weli maysan ogaan in khawaarij loo bixiyey miyaa cabsi cabsi waa iyadoo la dhaha ogaayeenno way jirtaanno arrinta la yaabayna waxa uu yidhi ow shayddaana wax uu sheegayo sharwaade sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwade sharci dhowrima war cabdulla hadda ka horna waxaad tidhi qoon walba duul qalloocanoo qalad u meersho waa qabaan tiyoo kalaa dhacday iskoo iska siinaya askar milatariyahoo laba teknikaa wadata ayaa ciidamada amnigu yidhaaheen war istaaga halaydin laydin baaree kadibna xabadday ku faniiniyeen kuwii iskoo iska joogeen ayaguna waxay heli karaan bay faniiniyeen shacabka aagga ka dhow dhowaana waa gacan galay marka waxaan la yaabanahay ciidamadan bannaysta inay rasaasta iska furaan oon jagboonti iyo sharci iyo midna xeerinayn kuwa la tooganaya ma ku quus qaadan waayaan haddaysan nidaam kale lahayn xataa war dhimasho badan iyo dhaawac badan baa ka dhashay baa layidhi falkii maantay oo askar iyo shacab iskugu jira marka milatarigan hubaysan ee magaalada dhex maraya dowladdu wax ma ka qaban laadahay war milatariga hubaysan oo magaalada la soo geliyo oad arkaysaan waa istaafiyo madaxda sarena ayagaa ilaaliya saraakiisha ciidamadana ayagaa ilaaliya booliskana siday madaxweyne cabdirashiid allah u naxariistee u dileen madax dambe staaf kama dhigan horta dalka xaalad deg ahi dagaaloo ku jiraaye maxay tahay militariga aad leedihiin magaalada hala saaro mujeeda kale aad leedihiin xaaladda deg degdega ah baarlamaankuba ma ansixine war militariga magaalada iska maraya oo in la hubiyo diidan baabuurta cadcadoo la socota in la baarana diidan mashaqadii jeegay hayaan hiliq hiliq korneyl doctor fanax ma ilowde war dhamma jeego iyo labaxidigla biyimaalow shaqadoodii hadda marag baa haaya war ninkii xamar weyne ninka maskiinkaa shanta kun u dilay ah. iyo kii balcad bajaajlaha shanta kun u dilay ah. labada tiirkaa la geeyey ah. eheladay eh, dadka ka dileenna goobjoogay ahaayeen hadde xuduudkii waa laga fuliye ayaga iyo kuway hore u dileen ba allah u naxariisto war kalamaanay waa ka dhaxsantihiin nolosha waxba kama taqaaniine eh. waxaa la yidhi gabdhaha soomaalida waxay noqdeen kuwa ugu qurxan afrika qiimayn la sameeyeyna kaalmaha waxaa loogu kala jiraa sidan koow soomaaliya labo ethoobiya saddex ruwanda afar kenya shan tanzaniya lix sout africa toddoba zimbabwe siddeed morocco sagaal gaana toban ejibti waxaana la sii sheegay in masar ay dhacfaan ka qaateen maadaama ay kaalin tobanaad ka dhaceen abwaanguuro kiiskan ka gabayeyna wuxuu yidhi dumarkeennu quruxday afrikada ka qaadeen waa qayme iyo sharaf qaadirkeennu siiye qaawanaansho kuma helin sida dunida qaarkeed naxariiste ah. iftiinkii cadceeddaa tihiyo oogta waa beriyi waxaa tahay hablaha miduu ilron aynigeeda ahe ah. ubax iyo sidii doogsintaadii udgoon tahay ah. aakhira ma sheegina ifkiiyo dunida uurkeeda lama oga adoo kale nimay aqal u joogtahay asaxaabihii kama dambayn inan sidaada ahe haddiise aad ajnebi tahay naftan ku oggolaateene alxamdulilah soomaaliba eebba kaa dhigay aryaadhaha kale maanay war ma haysiino maalin kasta waa iska buuqdaan hadda ka hor berigii abaartu soomaaliya ka dhacda waa tii turki noosoo gurmada haddana kiyaa masiiba ku rogmatayoo qadar rabbiyaa ku dhacday hadda saansaan ku gud saxan saxan ku gudna waa la yidhi bini aadamkana waxaa lagu yaqaan qofkii abaal u galay inay iyakuna abaal gudaane soo dhiiba lacagta war kaliya qaylo lama rabee gurmadaa hee socdo waa ogtihiin aan loo kala herine abdulow runtaati horlangari abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye warwasiirka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macalin wuxuu yidhi walaalaheenna turkiga murugada waa inaan la qayb fadhiisanno ilaahayna dad buu naga dhigaya aan tabarteenna ku kaalmayno sababtoo ah shalay ninkii dhibaatada nagu fiirsan waayey maanta inaan ku fiirsannaa waa demiir xumo marka waxaan ku xasuustay warkiisa reerkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa war ra'yisul wasaare xamse cawadhowood wuxuu yidhi soddon sano ka hor adduunka annagaa kaalmay jirnay laakiin wixii ka dambeeyey gacantaa noo taagneed caawa waa markii ugu horraysay oo aan kaalmo caalamiya bixinayno oo weliba waddan yuruba siinayna ma ku daray war waxau ku daray intaan isku darnaa walaalahaya wax u gashay qof kastaa jeebkiisa ha furo war kalamaanay war waa laydinka heli laakiin waa hubaa inaan wax dheef laydinka helayne bal horta cabdillaha soo bilaabo aryaa adigoon istaalin wixii alla iga soo qaado akoonnada la faafiyey waa aqaan ara'an helgalanti walhayto wal dhiibasa aryaa madeeyow galangalantaada maahine wixii la heli karo yaan la hagranin war kalamaanay haddaad maqli jirteen dhiiggubiya maaha muslimnimadaa ka sii weynoo wax fudud maaha sababtoo ah sacuudiga iyo turkigu siyaasadoodu iskuma fiicnayn waayihii dambe maantana dowladda gurmudka ugu badan turkiga u fidisay waa sacuudiga kollayba anigu waxaan hubaa inay laba kala tahay kiiska weriye jamaal khaashokhji iyo maxamed binu salmaan lagu eedeeyey iyo gurmadka loo fidinaya shacabka turkigaee dhulgariirku saameeyey warsasrakubijaan waatuu tukrigu uga hiilay armeniye iyadu gurmud culus ma dhibtay mise way ka aamustay warwar ma haysiina soomaali waxaa la yidhi waa dadka adduunka ugu deeqsisan jeebkoodaa faaruqa war ma xagee ku aragta fakhri wax dhiibaya war geel iyo aryaan siinhayna waa naga fog yihiin war irbidaan urdi masaaru war adinkaa waalane qofku wuxuuse heli karin lagama rabo war kalemaanay war ma madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi somalilan soddon sannadood bay waan goosannay lahayd marnaba iska dhaaf dagaale xataa inaannu colaadinna iskumaannaan dayin xataa diblomaasiyadda kulamaannaan diririn sababtoo ah waa walaalaheen haddii la wada joogaya iyo haddii la kala tegayana wadahadal in wax kasta lagu dhammeeyaan naga go'nayd laakiin maanta somalilan dadka gobolka sool inay ku qasabto midnimada somalilan gar maaha waxaanan dhiiri gelinaynaa oo taageersannahay in la wada hadlo arrinta xal lagu raadiyo wadahadal wargaboosow madaxweynuhu wuxuu intaa ku daray dagaal midkii horaa ilaa hadda cuqdadiisii la xallilaayah mid kaloo cusub yaan lagu darin wargaraad jaamaco ka hadlay gobolka sool wuxuu yidhi odayaashii muuse sheegahee nama soo gaarin cidnala soo xiriirtana ma jirto naw warma madaxweynaha somalilan baa bee sheegaya baadna leedahay annaga gabyey wuxuu yidhi ninka muuse nabadoon ku yidhi waa niman mudan waar walla weynayna garan maysaane waxaa hore loo yidhi habar jeclay muuse waa kaa warwaaqlow adigaan war hayne muuse suudi meeshuu ka hadlay waa xarunta aqalka sare waxauna yidhi sharcigaa nisa ee naloo keenay wax badan in laga beddelow u baahan yahay buuggiisa si fiican ha loo akhriyo agaasimaha nisana waa inuu meeshaan goobjoog ka ahaado war hadduu goobjoog ka ahaado sow xildhibaannadu ka cabsan maayaan qaarna hoos ugu hanjabi maayo oo xeerka duuduub lagu ansixin maayo dabeed warorta horta telefoonnada ma ka uruurinaya aga war kalamaanay ma albaabka god ka jilacow waad garaacaysaan war horta xaggee ku yaallaa gabboosa maynaad barataad rabtaa war sanatar xaaji muuse suudi wuxuu kaloo yidhi madaxda iyo saraakiisha hay-adda nisa annagayba naga xasaanad badan yihiin sida xeerkan ku qoran oo waxaa la leeyaha korkooda lama taaba karo lamana xiri karo maxkamad la og yahana lama saari karo waxaana u uu yidhi soomaalida aan cid u hadasho lahayn war kalamaanay waxaa la yidhi halmanaya iyo dadka laabkaciisa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho hodhay dad ugu lumay liitaanyadiiso lixihiya daruurtii intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga taalbaa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaacoyin dhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka dabayaa libiqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabiddiiyo liqliiqad baa jira lulumaha biyaha gala dhaqantiiran dhex jooga damaqaashaada ma daaye fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo